alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqin wla cudwana ila clى الظalimin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbih wman اhtadى bhadyihi ilى ywm اddin qala alimaamu raximah اllah baabu ma jaءa wixii ku soo arooray fi kasraة اlxalif dhaarta faraha badan alxalif marka waa alyamiin ويuqاaل lah الqسم اليميn مaعنaheedu wa تأkيd شhay بذikri mعظm بصيغة مkصuصة بأxad xروف الqسم waa shay in la تأkiidiyo la adkeeyo oo lagu adkeeyo raacin la raacinayo mid la weyneynayo iyadoo la isticmaalayo siiqo ama hadal gaara hadalkaasi oo uu ku jiro xuruuftii dhaarta mid kamidi xuruuf اlqasamkuna waa alba والwaaw والta sida wallaahi nacam billaahi tallahi marka baabkan waxa uu ka hadlayaa dembiga uu leeyahay qofka dhaarta farabadiya sideedabana siduu leeyahay alimaam sacdi raximah llahu tacaala aslu lyamiin inama shurica taakida lilamri maxluuf calayhi watacdiima lilkhaliq dhaarta waxaa loo sharciyo si loo taakiidiyo loo adkeeyo arrintaasi lagu dhaaranayo iyo weyneyn khaaliqa la weyneynayo walihada wajiba wajaba an laa yaxlifa ila billah wa kana alxalifu bigayrihi min ashirk saas awgeed waxa waajiba ilahay cid aan inaanu ku dhaaran ilahay cid aan ahayn dhaarta lagu dhaartaana shirkiga ayay kamid wa min tamaami hada atacdiim an laa yaxlifa billahi ila saadiqa weyneynta ilahay la weyneynayo marka lagu dhaaranayo waxaa ka mid ah isagoo run sheegaya mooyaane ilahay inaanu ku dhaaran ومن تmاm hda التacظيm an yxtarima ismh الcaظيm can kasrat الxalf weyneynta dhamaystirankeeda waxaa kamid ah in allah subحaanaه wataعala magaciisa uu اxtiraamo oo uu ka ilaaliyo inuu in badan uu ku dhaarto fاlkdib وkasraة الxalf tunafi التacظيm aladi huwa ruح التwxيid beenta inuu ilahay been ugu dhaarto iyo inuu dhaarta farabadiyaaba waxay meesha ay ka saareysaa weyneyntii ilaahay u oo aan ruuxda tawxiidkaba sababtu waxay maxay tahay haddaba dhaarta faraha badan loo diiday alimaam ibnu baas ayaa caddeeyey raximah llah fi kitaabi atacliiq almufiid cala kitaabi tawxiid qala araada almualifu bihada albab bayan ana kasrat alxalifi naqsun fi liiman wanaqsun fi ltawxiid mualifku wuxuu ujeedaa inuu caddeeyo dhaarta faraha badan inay nuqsaan qofka iimaankiisa gelinaysa iyo tawxiidkiisa لأna katraة اlxalifi tufdi ilى الtasahul fi dalika wacadam اlmubaalaat qofku haddii kulu xaqiirin wajaliilin uu ku dhaarto ilahay magaciisa subxaanaه watacaala uu sheego waxaa dhacaysa inuu fududaysto aan waxba kasoo qaadin oo hadhow tolo isagoo been sheegayana u iskaga dhaarto wakadalika alkadib been inuu ku dhaco ayaa kamida waxyaabaha dhaarta faraha badan ay keensanayso wa qowl lahi tacaala baa u baab yahay sheekh ibn cuthayminna wuxuu leeyahay ana kahrat alxalifi biاllah yadul calى anahu laysa fi qalbi اlxalifi min tacdiim illahi ma yaqtadii haybat alxalifi biاllah wa tacdiim اllahi tacaala min tamaam الtawxiid dhaarta faraha badani waxa ay tusinaysaa qofka ilaahay subxaana watacaala mar walba ku dhaaranaya dhaartu carabkiisa aanay ka faaruq ahayn in qalbigiisa aanay ku jirin weynayntii ilaahay u waajibtay ee keensanaysay dee qofku ilahay inuu ka haybadaysto wa tacdiim llahi tacala min tamaami tawxiid ilahay in la weyneyeelo tawxiidka dhamaystirankiisa kamid marka macnaheedu wuxuu noqonayaa kasrat lxalif wa naqsun fi tawxiid wey tawxiidka ayay nuqsaaminaysa wa qowli llahi tacaala buu baabi ilahay uhi waxfaduu ilaaliya aymaanakum dhaarihiina ilaaliya oo qofku haddii waxa weeyaan ida aksara min alxalif lazima min dalika kahrat lxirsi fi yamiini haddii dhaarta uu farabadiyo ila qofku wax kastoo uu ku dhaartay oo ma fulin karo wax kastoo uu ka dhaartayna ma dayn karo waxaa dhacaysa had iyo jeer ale dhaartiisii inuu khilaafo oo uu buriyo marka aayaddu waxay tusinaysaa siduu leeyahay alqarcaawi dalat ilaayatu cala taxriim اliktaari min alxalif ligayri sabab aayaddu waxay tusisay xaaraan inay tahay dhaarta in la farabadiyo sabab la-aan halkaasi ayaa markaa munaasabo ay kala leedahay kitaab atawxiid waxay markaa ahlucilmigu ay isweydiiyeen raxmat ullahi calayhim yani waxfaduu imaanaku macnaheedu waa maxay haddii hadalada ahlulcilmiga aynu markaa soo ururinana <clears throat> macaani markaasi badan ayaa xifdu lyamiin hoos imanaysa awalan waxfaduu aymanukum can ilxalifi billahi kaadiban war ilahay inaad been ugu dhaarataan iska ilaaliya dhaartiina taa ka xifdiya waa ko wa can kasrati alaymaan dhaarta faraha badanna iska ilaaliya iyadana oo ka xifdiya waxfaduu ida xalaftum can ilxinsi fiiha haddii ay dhacdo aad dhaarataanna yaana wixii aad ku dhaarateen haddaanu dembi ahayn dee dhaartiina ha burinin ee dhaartiina oofiya ila ida kana alxinsu khayra nacam oo dhaarta inaad burisaa oo wixii aad ku dhaaratay aad fuli weyda haddii khayr ay tahay marka dhartaas iyada la xifdihi maayo sida nusuusta kale ayna tusisay qaala fatamaamu lxifdi an yafcala alkhayra walaa yakuna yamiinuhu nacam sacdi ayaa le hadal marka waxa ay kusoo urureysaa siduu leeyahy sheikh ibn cuthaymin raximah allahu tacaala macanaa awala xifduhaa ibtidaa'an marka horeba dhaartiina ilaaliya oo dhaarta faraha badan iska daaya hadi waa waaxid wa xifduhaa wasatan markaad dhaarataanna mar labaadkana xifdiya aad ka xifdidaan dhaartiina in aydan waxa aydan burin oo wixii aad ku dhaarateena sidiisa aada u fulisaan wixii shareecadu ay kasoo reebtay mooyaane ka saddexaadna waxay noqonaysaa xifduhaa imtihaan fi ikraaj lkafarati bacd alxifd haddii ay dhacdo dhaartiini inaad burisaanna sida loo xifdiya waxa ay noqonaysaa waa in kafaaradii waxa weeyaan la bixiyo waxaa kaloo suurtagala man macnaha afraadna in lagu dara bu leeyahy wa huwa an laa yaxlifa bigayri illah macnaha afraad waxa weye inaanu ku dhaaran cid aan ilaahay ahayn wa hada ayضa min xifd اlyamiin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam oo yaqulu la alxalifu dhaartu manfaqatu lisilca alaaba mid jirta qofka alaabta iibinaya markuu dhaarto ee uu ku dhaarto inay tahay noocii u fiicnaa ee uu ku dhaarto inay aada ay u jaban tahay ee uu ku dhaarto inaanay faa'iido badan u saarnayn oo waxyar u saaran yahay waxaa shakila-aana qofkii mushtariga ah ee alaabta ka iibsanayay hadalka caynkaasi inuu qancayo oo alaabta markaa uu iibsanayo taasina waxay sababaysaa markaa alaabo fara badan in laga iibso maxaqatu lilkasbi kasabkiina waa mid waxa weeyaan tirtirta sida riwaayad kale kusoo aroortay mamxaqatu lilbaraka kasabka barakada ayaa looga jeeda barakada ayaa waxa weeyaan ay tirtiraysaa marka xadiidku waxa uu tusinayaa dala xadiid cala taxriim ikthaari min alxalf ligayri sabab gaar ahaan fi lbuyuuc qofku marka waxuu iibinayo dhaarta inuu farabadiyo in loo diiday bu xadiidku uu tusinay nacam leanna arrinta noocaasi ahi waxaad tusinaysaa istikfaaf bismi illah ilahay magaciisii inuu fudaystay oo magaciisii uu ka dhigay aalatan litarwiiji badaa'icihi wa silaci aalad uu ku socodsiiyo suuqa uu ku geliyo alaabtiisa iyo bushcaradda waxa weyaan uu iibinayo waxaa kaloo arrinta noocaasiya ka dhalanaya macanaa qad yaqacu fi lkadib waxaa dhici karta inuu been uu ku dhaco isagoo magacii ilaahay ku dhaaranaya wa hadihi ayda mafsadatun thaniya waqad takun hunaaka mafsadatun thalisa wahiya taqriiru bilmushtariin waxaa dhici karta dadki way ibanaya dao oo dartiisa kukatoomaan oo shimaka ay doonayeen aha ah, ama sifakiisana lahayn insan walidalika sheegi waxa wey ay diideen qofka inuu dhaarto kaluu ibi dee qaabyada ka dhalan maayo lakin laa yaktur minha bu leya shekh بن taa lafteeda waa inaanu farabadin lihadi asbaab halaثa ee aynu sheegnay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa oo kamida ah waxa weya fawaa'idiisa qofku dhaarta faraha badan inuu iska ilaaliyo وkذلika kل ma yجلب منفعة duنyaوiyة فيma yظhر للإنسان laysa خayrا wax kasta maslaxa addunye soo jiidaya sida qofka ay ula muuqato dee khayr maaha imika dhaarta faraha badan manfaca addunyay soo jiidaysaa alaabtii aad bay kaaga soconaysa lakin khayr maaha munxaqaة lilkasb aad daba wa fihi أيضا أن الbarakaةa في الأشhyاء laysat بkasratiha wala bcadadiha walakin بنafعiha ashyaada barakadoodu ay barakoobaan maaha aha farabadnaantooda albarakatu fi lashiyaa waa inay nafci iyo waxtar ay ah yeelato markaa qof kastoo alaabta aada looga iibsado bukhaarkiisa ama dukaankiisa ama bacadlihiisu aada uu socdaa taasi daliilumaha inuu barakaysay laakiin barakadu waxa weeyaan waxaa laga iibsanaya inu noqdo wax nafci iyo waxtar leh saasi awgeed baa rasuulku yihi manfaqatu lisilca alaab badan baa la iibsaday lakin mamxaqat lilkasbi ayaa daba taala maxqigaasi ku dhacaayo waxa weeyaan barakadana waxa uu noqon karaa in waxa weeyaan shaygii oo fara badan oo yaalla haddana waxtarkii laga qaado oo qofka aanu kuba intifaacayn la fi diini wala fi dunya waxaa kaloo dhici karta si camali oo xisi oo la taaban karaba alaabtii inay u baabaado وعn سلمان أنa رsuul الlahi صلى الlه عaليه وasلم qala wuxuu yihi ثaلaثة saddex laa yukalimhm الlah ilahay la hadli maayo walaa yuzakihim ilaahay dahiri maayo bimacnaa u dembi dhaafi maayo walahum waxa usugnaaday cadaab aliim cadaab waxanuujiya وshaymitn mid ciroobay oo zanin zinaystay marka washaymit waa taصغيir weyi waa la taصغiiriyey sababta markaa loo taskiriyena waxay tahay ixtiqaaran lahu xaqiritaan la xaqiraya marka ushaymadku waa man ikhtalata sawaadu shacrihi bibayaadi waa ka ciroobe ee timihiisu ciro iyo dee madow ay isugu jiraan waa nin odayo markaa zinaysta wey wacailun iyo mid caydo mustakbirun haddana iskibirinaye warajulun iyo nin jacala allaha ilaahay ka yeelay bidaacatahu alaabtiisa macanaa siduu alaabtiisa had iyo jeer u hadal hayo ayuun bu ilaahay mar walba ugu dhaaranaya laa yashtari iibin maayo laa iibsan maayo ila biyamiini inuu dhaarto mooyaane walaa yabiicu waxbana iibin maayo ila biyamiin inuu dhaarto mooyaane rawahu abaraniyu bisanadi صaxiix marka man jacala allaha bidaacatahu macnaheedu waxa weeyaan siduu leeyahay alcalaama axmed ibnu salix alcuthaymiin raximah llahu tacaala jacala allaha bidaacatah bimacnaa jacalahu bidaacatahu limulaasamatihi lahu wagalabatihi calayh kaanamaa inuu alaab ka dhigtay oo kale had iyo jeer ale u hadal hayo oo magacii ilahay ba mar walba uu ku dhaaramaya haddii wax iibsanaya iyo haddii wax weybinayaba marka xadiidku waxa uu tusinayaa inay xaaraan tahay qofku inuu dhaarta uu farabadiyo لأنa hada يؤdي ilى nacam تanaqs xaq الlahi subحaanaه وataعaalى ilahay xaqiisii oo ah in la weyneeyo ayaa taasi meel ka dhac waxa weeyaan ay ku tahay wa اsتikفاaf bالlah والاsتikفاaf bالlahi وcadم تacظiimhi hna yunafi التwxيid twxiidka ayuu anfinaya oo meesha uu ka saaraya marka halaaثatu saddex bu yihi rasuulku عaleyه afضل الصalaaةu وaتasliim xasri laga qaadan maayo oo kuwa saddexdan aan ahayn oo ilaahay aanu la hadlahayn ayaa nusuus kale waxa weeyaan ay tilmaantay ilaahay la hadli maayo marka la leeyana imaamu nawowi wuxuu leeyahy ay laa yukalimu takliima ahli lkhayraat biidhaari rida bal bikalaami ahli sukti walgadab ilaahay subxaanahu watacaala hadalku kula hadlo dadka ahlulkhayrka ah ee raalli ahaanshaha uu muujiyo kula hadli maayo ee hadalka uu kula hadlo cidda u cadhaysayay buu kula hadlay waqiila almuraadu alcraadu canhu waxaa kaloo la yidhi bimacnaa ilahay waaba kaba jeesanayaayo ixtiqaara lishanihim xaqiritaanu xaqiraayo awgeed khayr iyo shar midnaba ilaahay subxaana watacaala kula hadli maayo fi hada ihbaat sifat lkalaami lilahi subxaana watacaala marka la yihi ilahay saddexdan la hadli maayo macnaheedu waa maxay ana kuwa sifaatkan xunxun aan lahayn ilaahay subxaana watacaala waa la hadlaya walaa yuzakihimna laa yuطahiru min danasi dunuubihim wy sida nawowi uu leeyi wasakdii dembigu uu lahaa ilaahay ka طahiri maayo maanaa ilaahay subxaana watacaala u dembi dhaafi maayo waxaa kaloo la yihi laa yuzakihim ay laa yucadilhum walaa yashhadu calayhim biliimaan ilaahay subxaana watacaala taskiyadeyn maayo amaani maayo iimaanna ilaahay uga markhaati kici maayo walahm cadaabu aliim alcadaab alaliim wuxuu leeyahay alwaxidi wa alcadaab aladi yaklus ilaa quluubihim wajachu waa cadaabka xanuunkiisu jidhka uu dhaafayo qalbiga uu gaadhayo nacam marka cadaabun aliim ay shadiidun muujicun mu'lim cadaab daran oo xanuujiya saddexdaasi waxaa horeeya ushaymid zanim wuxuu leeyahy sheekh cabdiraxmaan al shaykh fi fatxi lmajid sagarahu taxqiira lahu waxaa loo taskiiriye o loo yareeyey xaqiritaan la xaqirayo oo sababta loo xaqiray maxay tahy wadalika liana daaciya almacsiyati dacufa fi xaqi wixii macsiyada ugu baaqayey ayaa daciifay isaga marka la eego fadala calى ana alxaamila lahu calى zina maxabat اlmacsiyati walfujuur wa khawfihi min allah nacam marka maadaama oday weyn ba uu yahay oo iskaba shahwadiisu ay iskaba yaraatayba waxaan macsiyadan xun u gooyey inay tahay macsiya jacayl iyo xumaan jacayl iyo ilahay inaanu ka baqanahayn ayay daliil u tahay wadacfu daaci ila lmacsiyati maca ficliha yuujibu taqliid alcuqubati caleyh dadkuna qofka waxyaabihii macsiyada ugu baaqayey yaani ay agtiisa yaaliin oo bimacnaa ku sifaysan iyo qofka macsiyada iska doondoonanaya wax ugu yeedhaaba iyadoo aanay jirin waa kala ciqaab daran yihiin wuxuu leeyay bikhilaafi shaab faina quwata daaci shahwati minhu qad taglibuhu maca khawfi min allah ninka dhalinyarta waxaa laga yaaba isagoo ilaahay ka baqaya subxaana watacala khawfku aanu qalbigiisa ka dhamaan haddana inay shahwadu ay ka qaalib noqoto waqad yarjic calaa nafsihi binadam intaa dabeedna inu murugoodaa laga yaabo nacam oo naftiisa waxa weeyaan murugo kula soo noqdo walawmihi cala lmacsiya fayantahi wayarjic marka sidaasi awgeed ayaa cadaabkiisa loo adkeeyey sabab ugu baaqda macsiyo ayaan jirinba ka ka labaadna waa caail mustakbir weyi almaqsudu bilcaail waa alfaqiir sida la hi wawajadaka caa'ila faagna waa alfaqiir wey mustakbir marka laleeyahna bimacnaa waa mutarafic yatacaadam o yatarafac waa isasaraysiiya isweyneysiiya istakbir cala lxaq xaqa ayuu iska kibriya wayastakbir cala lxalq cala alkhalqi biixtiqaarihi khalqigana waa iska kibriyaayo waa xaqiraa dee kibirka xaqiiqadiisuba waa labadaa qodob wey siduu yihi rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim xadiidka ibn mascuude muslim warinayo alkibru batru lxaq wagamtu nnaas kibirku waa xaq oo aad ka santaagto iyo dadka waxa weeyaan aada xaqirto marka kana maxaa ciqaabkiisa loo adkeeyey leanna alfaqiir daaci listikbaar cindahu daciif qofku mar hadduu faqiir yahayba wixii kibirka ugu baaqi laha ku kalifi lahaa ayaa agtiisa daciif ama aan jirinba fayakunu istikbaaruhu daliila calى dacfi iimaanihi wa khubti tawiyatih walidalika kanat cuquubatuhu ashhad kibirkiisaasi wuxuu daliilu yahay iimaankiisu inuu daciif yahay yeeriyo qof xumaani qalbiga ay kaga jirto saas awgeed baa ciqaabkiisa la adkeeyey warajulu jacala allaha bidaacatahu laa yashtari ila biyamiin walaa yabiicu ila biyamiin waa ka saddexaad qaala ibn cuthaymiin ay jacala alxalifa billahi bidaacata lahu dhaartu ilaahay ku dhaaranaya ayaa ayuu shaqo ka dhigtay ama alaab oo kale uu iibinayo uu ku sayaxayo ayaa uu ka dhigtay marka haddii waxa weeyaan uu run sheegaayo dhaartiisa faraha badani waxayna dareensiinaysaa biistikfaafi wa istihaanatihi bilyamiin inuu yahay mid dhaarta fududaysto magacii ilahay ula fududaaday waxau markaasi khilaafay qawlahu tacala waxfaduu aymaanakum haddii been uu ku dhaaranayana yani jamaca bayna arbacati mukhaalafaat afar arrimood oo mid waliba ay dembi tahay buu ku yii awala istihaanatu bilyamiin mukhaalafatu amr allahi bixifdiha naartii uu fududaysto amarkii ilaahay uu amray inuu naarta ilaaliyo uma hogaansamin alamru thanina waa kadibuhu waa beenta uu sheegay alamru thalithna waa akluhu almaala bilbatil oo saynu tilmaanay dhaartaasi dadka mushtariinta wax ka iibsanaya ama kuwa wax ka iibinaya ayay dagaysaa marka xoolahoodii batil inuu ku qaato ayay noqonaysa arrinta afraadna ana yamiin waa yamiinu khamuus wey waa dhaartii qofka naarta quusinaysa rasuulku yihi man xalafa calى yamiini huwa fiha fajir yaktaticu biha maala mri'in muslimi laqiya allaha wahuwa calayhi gadbaan marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa ilahay sifat lkalaam inuu ku sifaysay hadi waaxida thaniya ilahay inuu ahlu طaacaha uu la hadlaayo wakadalika fihi taxriim الzina taxriim اliktaari min alyamiin fihi taxriim waxa weya alkibr qala wa fi صaxiixi can cimran ibni xusein fi صaxiix الbukhaari wa muslim can cimran ibni xusein radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilah wuxu uhi khayru ummati ummadeyda waxa u khayr badan qarni marka khayr nnaas ayaa riwaayaadka qaarkood waxa weeyaan ku yaala marka riwaayaadkaasi ayaana asaxsan khayru nnaasi qarni khayru ummatii umadayda waxa ukhayr badan umadana umatlijaaba looga jeedaa qarnibaa ukhayr badan qarnigayga kuwa nool uma dabeetana aladiina kuwii baa kuxiga yalunahum ku xiga uma dabeetana aladiina kuwa yalunahum kusoo xiga qarnigaa saddexaad qaala cimraan wuxuu yihi falaa adri garan maayo adakara ma sheegay bacda qarnihi adakara ma wuxuu sheegay bacda qarni qarnigiisa kadib maratayn aw halaatan marka ama afar qarni bay noqonayaan mise saddex ayaa raawiga uu ka shakiyey uma ina bacdakum dabeetana idinka dabadin qowmun baa iman doona yashhaduun markhaati furaya walaa yustashhaduun iyadoo aan maragba la weydiisanba ayay iska markhaati furayaan wayakunuuna dadka khiyaamaynayaano walaa yu'tamanuuna maadaama khiyaanadu ay ka qaalib noqotay la aamini maayaba wayanduruuna way nadrayaan oo ilahay adballaan uqaadayaan khalqigana cahd iyo ballan bay la geleen walaa yuufuuna uufina maayaan yadharu fiihim waxa kuwaasi ifka uga soo baxday kasoo ifbaxday assimanu shishlaan cayilnaan buurnaan ayaa kasoo ifbaxday kuwaasi marka hada alxadiis waa xadiis cadiim ah rasuulku markuu leyahy khayru naasi qarni qarniga ahlulcilmigu taxdiidkiisa iskumay waafaqin qaarkood waxay dhaha waa ahlu zamanin waaxidin mutaqaarib ishtarakuu fi amrin min alumuuri lmaqsuuda waa dad zaman qura wada noolaa wakti isku dhow dhow oo arrin kamida arrimaha waaweyn ee loo qastiyo wadaagay dee saxaabada oo kale suxbay wadaageen taabiciintina waxay wadaageen inay inay saxaabadii ay soo gaadheen wahaakada atbaacu taabiciinna waxay wadaageen inay soo gaadheen macanaa taabiciintii inay soo gaadheen waxa kaloo qarniga lagu iطlaaqa calى calى mudati min الzaman ayaa qarniga lagu iطlaaqa marka imika qarniga waxaa looga jeeda fi hada alxadiid sida saxiixa ah manaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii ayaa looga jeedaa saddexdaas saddexdaa qolo ayaa xadiidku waxa weeyaan uu amaanaya oo uu tasfiyadeynaya marka khayryada lagu sheegayaana waa noocma ma hiy alkhayriya alati asna nabiyu salى الlahu alيه wasalam yacnaa biha calى صaxaabatih wa khayriyat diini wa caqiidati wa manhaji wa camal waxay u khayr badnaa in xagga diin diin ahaaneed iyo xagga caqiida ahaan iyo manhaj waddo saxay marayeen oo ilahay raalli gelinaysa xagga camal ahaana iyaga ayaa ukhayr badnaa marka xadiidku wuxuu taskiyaya amaan u yahay saddexdaa qarni sida waxa weeyaan qur-aankuba selafka u taskiyadeeyey gaar ahaan waxa weeyaan saxaabada ilah wuxu uhi wasaabiquna alawaluna min almuhaajiriina waalansar waladina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu muhaajiriin iyo ansaar buu ilaahay amaanay iyo kuwa wanaagga ku raacay waxaanu ilaahay tilmaamay inuu raalli uu ka yahay iyaguna ilaahay hortii ay kala kulmi doonaan waxay ku raalli noqdaan manaa abaalmarin ay ku raali noqdaan ee ilaahay subxaana watacaala agtiisa ka heli doonaan yowma alqiyaama wakadalika rasuulku caleyh afdal salaati watasliim wuxu uhi sataftariqu ummatii ila talaata wa sabciina firqa kuluha fi nnaari ila waaxida ummadaydu waxay uqaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan firqadood dhammaanteedna naarta firaqaas oo dhami waa ahlu naar bimacnaa maaha qof kastoo kamidii naarta u ugelaya macnu waxa weeye macanaa waxay ku dul sugan yihin ay samaynayaan wixii sabab u noqonaya gelitaanka naarta waa min nusuus lwaciid nusuusta waciidka ee xadiis kali uu kamid ilaa qolo qura mooyaane qoladaasi waayo man hiya ya rasuul allah baa yihi qaala hiya aljamaca rasuulku wuxu uhi waa aljamaca xadiis kalena wuxuu rasuulku yihi ahlucilmiga qaarkood ay sanadkiisa markaa isbaatiyeen ama ay sugeen hiya man kana calaa misli ma ana caleyhi alyawm wa asxaabi waa cidda aniga iyo saxaabadu wadadaanu hayna haysa markaa saxaabada wadadooda inay sax tahay ayuu rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim uu uga markhaati kac wa qaala nabiyu calayhi afdal asalaatu watasliim wasaxaabatii amanatu liummati faida dahaba asxaabi waasxaabii amanatu liummati faida dahaba asxaabi ataa ummatii ma tuucad rawahu muslim saxaabadaydu amaan iyo badbaado fitanka laga badbaaday umadayda u yihi markay saxaabadu arlada ay ka dhamaadaan umadayda waxa u imanaya wixii loo ballan qaaday oo maxay ah alfitan almasaa'ib walbalaaya khabarka iyo warkaa rasuulkuna sidiisa ayaa uu xaqiiqoobay wa qaala nabiyu calayhi afdal salaati watasliim waman yacish minkum fasayara ikhtilaafa kaiira ka idin mid ee noolaada khilaaf badan buu arki doonaa kaanama rasuulka in la weydiiye malmakraj khilaafka maxaa lagaga baxaya qofkeebaa se ka badbaadaya faajaaba nabiyu sala allahu alay wasalam can hada su'aal lmuqadar faqaal facalaykum bisunati wasunati alkhulafa alrashidiin almahdiyiin caduu calayha binawaajib waiyaakum wamuxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wadadayda mara rasuulka almaqsuudu bisuna huna huna wa ariiqatu rasuuli illah sawاء kanت في المعتقadات في العباadات في المعاamalaaت في الأعmاal iyo wadada khلaفاء الراشhidiin ay mareen khلaفاء الراشhidiinkii hanuunsanaa gaws dambeedka ku qaniina oo iska ilaaliya bidca marka labadaasi ayun baa lagaga badbaadaya khilaafka iyo furqada umada dhex taalo kaga badbaadi mayso inaad tidhaahdo war dhammaantoodba way iswada khilaafeen anu dhammaantoodba beri baan ka ah laa abadan waxaad kaga badbaadaysaa atamasuk bisunati rasuuli illah wasuluk manhaji saxaaba inaad sunadii rasuulka aada qabsato oo manhajkii saxaabada aada marto wadadii saxaabadu ay mareen yani caqiidadii saxaabada cibaadadii saxaabada camalkii saxaabada dacwadii saxaabada walaa yumkinuk taxqiiqu dalik ilaa bijtinaabi lbidac taasina suurtagal kumaaha suurtagal kuma inaad tira wadadii rasuulkaan haya wadadii saxaabada adoon bidaca aan ka fogaan si awgeed bua rasuulku labada arrimood u isdaba dhigay alamru btamasuk bisunatihi sunat khulafa arashidiin wtaxdiir min albidac waiyakum wamuxdathaati lumuur faina kula muxdathati bidca laa yumkin qofku inuu noqdo yana mutamasik bimanhaji annabiyi wاصaxaaba wa huwa murtakib muctaqid lilbidac isagoo qofku bidac aaminsan oo bidacu cibaadaadkiisa ay ku jiraan oo caqiidadiisa ay ku jiraan oo acmaashiisa ay ku jiraan oo dacwadiisa ay ku jiraan inuu idhaahdo manhajkii rasuulka iyo saxaabada ayaan anigu ka haysta ahay suurtagal maaha laa yumkin sa awgeed ba rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim kumuu gaabsanun dadka inuu yihi yana wadadayd iyo tii saxaabada maraya bal rasuulku wuxuu raaciye wayaakum muxdathaati اlumuur lannahu qad yakunu hunaka man yaddaci anahu mutamasik bisunna wamanhaji asaxaaba wamurtakib lilbidaci wlmuxdathaat waqala nabiyu calayhi afdal salaati watasliim iqtaduu biladayni min bacdi rasuulku wuxu uhi ku dayda labada aniga iga dambeeya abi bakrin wa cumar waa xadiid sanadkiisu xasan u yahy fi silsilati axaadiis asaxiixa iyo sheekh albani uu ku sheegay wakadalika ilaahay wuxuu ina amray inaynu saxaabada raacno ilaahay subxaana watacaala waxa uu yihi yani fi lqur'aan alkariim fain aamanuu bimili ma aamantum bihi faqad ihtadow saxaabada lala hadlaya dadku haddii iimaankiin oo kale ay la yimaadaan caqiidadiin kale cibaadadiin oo kale camalkiin kale markaasi ayuun bay hanuuneen lakin dadku hadday sheegtaan kitaabkii sunada inay raacayaan laakiin ay manhajkii saxaabada sidii saxaabadu ay ufahmeen siday ugu dhaqmeen siday u dhaqangeliyeen ay khilaafsan yihiin ma hanuunsana wain idacuu dalik sidaa haba sheegtaan be marka qadiyadu laysat bisahla rasuulku markuu leya khayr nnaasi qarni maanaa dadka kuwa u khayr badan maadaama ay yihiin ciddii wadadooda marta ayuun baa badbaadaysa walidalika ba ilaahay subxaana watacaala aayad kale waxa uu ku yihi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca saadiqiin muminiinta ilaahay ka baqda <clears throat> oo noqda kuwa saadiqiinta la jira saadiqiin maxaa ay ku fasireen aayaddan nacam ah, saxaabada iyo taabiciinta qalu maca muxammadin wa saxbi saadiqiinta la sheegaya waayo lale iyaga hiigtado wadadooda mara maca muxammadin wa saxbihi nebi maxamed iyo saxaabadiisa wey saabiqiinta la tilmaamaya marka maadaama rasuulku calayhi afdal salaati watasliim waktigii uu noolaa aanay jirin madaahib iyo caqaa'id iyo firaq iyo ikhtilaaf bayna alumma waxaa ku filleyd ummadda atamasuk bilkitaabi wasuna kitaabkiiyo sunaduna si saxa ah ayay markaa ufasirnaayeen wax dhex galayna ma jirin diinta cilman wa camala saafi bay dhinac walba diintu ay ka ahay lakin sidaa rasuulku aleyh afdal salaatu watasliim khabarkan saadiqa uu ku sheegay yani bacda wafaati nabiyi tagayarat lumuur rasuulku markuu dhintay arimi waa isbedeleen faqad dakala fi diini maa laysa minhu diinta waxa dhex gala waxaan kamid ahay tafsiirkii qur-aanka hadday noqoto wakadalika fi lxadiis oo qabla waxa weeyaan alfitan sida ibnu sirin u leyahy ma kanuu yasaluuna can lisnaad lama kan waqacat lfitna qaluu samuu lana rijaalakum faman kana min ahli suna qabilna xadiiثa waman kana min ahli lbidca radadna xadiiث muslim baa muqadimada saxiixiisa ku sheegay asarka maxamed ibnu sirin ومحمد بن سيrين من تلامذة أنس بن مالك الصحاaبي الذي خdم النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وardaydii أنس بن مالك ayaa uu kamid ahaa وkذلika تفرقت الأمة افترقت الأمة تفرقii رasuلku kusii بشhaareye ayaa dhacay rasuulku uu kusii warramay ayaa sidiisii u dhacay marka iminka suurtagal kuumaha inaad tidhaahdo khalaas anaa tamasak bilkitaab wasunna wax kale anigu uma baahni manhaj saxaaba iyo manhaj salaf iyo manhaj khalaf iyo khalaf khalaf iyo salaf salaf aniga iga daa inaad tidhaahid uma baahan suurtagal maaha iminka waayo haddaad tiraa kitaabkiiyo sunnadan qabsanaya biayi fahmin waaye bal baad u raacaysaa ila sheicigii kitaabkii sibuu ku fasiray oo aayad kastoo ammaane ay ku jirta cali buu la doonanaya iyo xusein aayad kastoo dhaleecayn ay ku jirtana abubakar iyo cumar buu la dooranaya marka ma mafahamkiisada aayaadkay ku fahmi doonto wasuufiyu lmukharif bifahmihi lkhuraafi ayuu aayaadkii ku fasiray wakadalika alkhariji walmurji walmuctazili ashcari kul waxid calaa dui manhajihi buu ku fasiraya markaa ba maxaad ku iftiinsan kitaabki iyo sunadii ile kitaabku cid ka hadlaysa u baahay sidii khawaarijtin baad odhan doontaa in ilxukmu ila lilah xakama arijaala fi diin illah war ilahay baa xukumka iska lehe rag yaan xukum la siin diinta ilahay dhexeeda yidhahdeen markii abu muusa alashcari iyo camr ibn alcaas xakameyn laga dhigay waxid min arafi cali waxid min araf mucaawiya de waa ki ibnu cabaas kulaha kitaabku miyuu hadlaya cid ka hadlayso u kitaabkuma isaga ayaa ayaa ayaa soconaya oo shaqaynaya soo cid waxa weeyaan oo ku kala xukumta uma baahna marka kitaabka iyo sunahan qabsanaya <clears throat> calaa ayi fahmin baad ku fahmaysaa mid baa wuxuu ku odhanayaa saasoo kale anu waxaan ahay muslim anuu shiicina ma ihi suufina ma ihi salafina ma ihi muslim baa tahay muslim ayaa tahay soo maa waay muslim noocee baa tahay muslimiintu waa kuwaa qaybsamaye ma nooc kalaa tahay oo intaa jirta midnaba aan ahayn mise intaa jirta mid kamida ayuun baad la caqiida ood la cibaadato aada la camalto suurtagal ma inu idhaha qofku intaa jirtaanu dhamaanba waan ka wada duwani hadduu idhaana de mid bidco kaloo cusub la yimi unbuu imanaya ay ayuunbuu noqonaya waxa weeyaan keenay muslim muslim baan ahay waxay kugu fillayd maalintay muslimiintu islaamkii saxiixa ahaa ee saafiga ahaa ay wada haysteen laakiin maanta muslim waa la wada sheeganaya nin walibana islaamkii si gooniya ayuu u haystaa oo u fahmaya marka waajib waxa kuga muslim baan ha la soo yuururine iyo anigu cidnaba raaci maaye waxa waajib kugu ah manhajka ilaahay dadkiisa uu ammaanay ee rasuulku leeya khayru nnaasi qarni inaad baadi doonto marka uu kuu cadaadana isaga inaad qabsato oo calaa dawi diinta aad ku fahanto diinta aad ku tadbiiqiso aad ugu camalfasho ayaa waajib kugu ah aslamana khilaafka ummadda maxaa keenay cumar ibn khaaab yaabsan baa maalin tagay cabdillahi ibn cabaas sida shaatibi ictisaamka uu ku sheegay markaasa wuxu uhi ya amiir almuminiin kayfa eh, nacam wuxuu ku uhi ya bna cabaas kayfa ikhtalafat hadi lumma warabuha waaxid wakitaabuha waaxid wanabiyuha waaxid ummadani say isu khilaafay iyadoo rabbi qura leh oo kitaab qura leh oo nebi qura leh ibnu cabaas aataahu llahu fahman waxikma ilahay fahm iyo xikmad buu siiyey macrifata bitafsir qur'aan wuxu i amiir lmuminiin inagu waxa weyan qur'aanku wuxuu kusoo degay baynu garanayna oo si saxa baynu ufahmnay laakin dabadeed waxa iman doona kuwa wuxuu kusoo degay ba aan war ka haynin oo dabeetana waxa weeyaan mid waliba ra'yigiisa uu ku fasirto fa facinda dalika yakhtalifuuna uma yaktatiluun marka mid waliba qur-aanka ra'yigiisi uu ku fasirto ayay iskhilaafayaan markay iskhilaafana dee birta iska aslayaan waa islaynaya waa isdilayaan idan cismadii yani ilaashanaantii qofku uu ka ilaashanaa dalaalka iyo lumitaanka ikhtilaafka madmuunka uu ka badbaadaya wuxuu ku sugayey inaad raacdo kuwii ogaa qur-aanka in wuxuu kusoo degay iyaga manhajkoodu manhaj waxa weeyaan wuu ku ahaa wallahi suma wallahi laa yakhfa manhajuhum calaa man alaba manhajkoodu kama qarsoonaanayo qofka dalba ee raadiya manhaj saxaaba ridwan ullahi caleyh marka lena salaf salaf marka la leeyahay de iyaga ayaa looga jeeda asalaf waa man taqadamaka ciddii ka horeysa baa luq ahaan salaf la yidhaha min aabaa'ika wa dhawi qaraabatik waa sida rasuulku yihi markuu faadimo la hadlayay nicma salafu ana laki cid kaasii horeysa aniga ayaa kuugu wanaagsan markaa salafka quruuntan baa looga jeeda rasuulku ammaanayo khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahu oo in la raacaana ay waajib tahay maaha shay iska sunaa ama iska mubaaxa in la raaco oo iyaga lagu daydo oo diinta fahamkeeda iyo dabiqitaankeeda lagaga daydaa waa waajib wey haddii kale manaj saxiixa ma haysatid salafina waxaa la yidhaahdaa un wax kale maahe waa qofka iyaga ku dayda oo salafkii oo yaa u nisbe lagu daray wey haddii iminka waxa weeyaan tusaale ahaan qof baa la yidhaahdaa qabiiladiisa waxa la bani isxaaq markaasa wuxu ha anigu waxaan isxaaqi isxaaqi baana macnaheedu waa maxay ana qoladaasi ayaan ka tirsana weyaan macnaheedu oanu anigu aanu nisbe sheegtaa oo wadadoodii aan haya oo aan isku mid nahay marka salafi marka lagu leeyahay inaad salafi noqoto horta waajib bay kugu tahay waa waajib haddaad salafi noqon weydana waad dambaabaysa yani laa tastakdib hada alkalaam marka le salafi aad noqon weydo anigu ma ogi xarake iyo xizbi ladhaha salafiya qofka kugu yeedha xarake iyo xisbi salafiya ladhaha kaba aqbalin ayi xizbi ha gelin taa horaan kugu soo sheegay laakiin madhabku leeya salafi inaad noqoto waa waajib macnaheedu waa maxay inaad raacdo rasuulka iyo saxaabadii ridwaan ullahi calayhim iyo quruubta la ammaanay oo aad manhajkoodii iyo wadadoodii saxdahayd ahayd aada barato oo aad marto oo aad ku dhaqanto oo waxlaala wixii khilaafaad ka beri noqotaa de waa waajib ilaahay ku saaray wey maaha waxa weyaan mid cid kale dusha ay kaa saartay waxaana khatiir jiddana halisa qofku haddii macnaheeda u garna inu ha anigu salafi may marka anigu salafi may macnaheeda maad garanayso macnaheeda waxa anigu salafkii raaci maayo marka leeda anigu salafi ma anigu salafkii salafku waayo waa rasuulki waa abubakr waa cumar anigu kuwa raaci maayo waddo kalaan haya weyaan macnaheeda marka iyaaka uma iyaaka kalimaadka noocaas oo kalea ah, inaad ku dhawaaqda tila anigu salafi may marka waxaynu leenahay yani adacwa asalafiya dacwada wadadii salafka haysaa waa addacwa alwaxiida asaxiix waa dacwada qura ee saxda wey saa rasuulku tilmaamay yaa ummadda saxkaa man kana calaa mili ma ana calayhi alyowm wa asxaabi ayuu uhi rasuulku caleyh afdal asalaatu watasliim dadka qaar baa ku odhanaya bacdu nnaas yuxaaribuuna khayaalaat fi adhaanihim waxay la dagaalamayaan khayaal dihnigooda ku jira waxay ku odhanayaan dad baa salafiyadii ka dhigay in yaroo masaajid joogta man haada yaa yihi salafiyadu waa inta yar masjid hebel joogto ama afar masjid ama shan masjid joogto yaa sidaa kugu yihi bal axad min alculamaa min alabat alcilmi oo min adducaat ila allah oo yihi intaasun baa salafiye xeradaa yar ku jirta ee diiwaan garaysan inta kalena maaha bal sheeg adigu xaguu joogaa kaas waa khayaal adiga dihnigaa ku wareegaya iyo ashbaax laa wujuuda laha xaqiiqatan ayuun baad la dagaalamaysa waar qof kasta oo rasuulkii ku dayanaya sunadiisii saxaabadii ku dayanaaya bidaca iyo muxdathaadka iska ilaalinaya dacwadaa saafigaa dadka ugu baaqaya waa salafi meeshuu doonaya ha joogo shirkada ka shaqeeya geel ha raacanayo adhi ha raacanayo beer ha qodanayo madax ha noqdo mija ha noqdo rag ha noqdo dumar ha noqdo carab ha noqdo cajami ha noqdo yaa kaa sheeganaya salafiyada ee kaa hortaaga man man aladi yuxajiruha ka cidhiidi ka dhiga waa kuma kule aniga i xidhanto ilaa anigu aan kugu daro ma geli karti salafiya usaamaha taasi waa xizbiya xizbiyada ayaa shanigoodu sidaa uyihi waxyaabaha waadixa ee xisbiyaadka iyo xarakaadka dadku ay samaysteen ee qarnigii afariyo tobnaad samaysmay waxaanoo xarakaadii qarnigii afariyo tobnaad kamay horreyn waa min muxdathaati alqarni raabic cashar iyo dacwat alxaq oo ah in lagu daydo rasuulka iyo saxaabada furuuqda udhaxaysa ay ku kala duwan ma taasi ayaa ka mid a uma baahnid ina cidi kugu soo darta salafiyada lagu idhaahdo maantaa lagu qoray salafiyadii laakiin xisbi ma geli kartid de haddaanay dadkiisu aanay kugu darin bal waa taasi cal itixaad gal iyadoo amiirkiisu aanu ku odhan maanta laga bilaabo jamaacadaad ka midta beecada lagaa qaado la waxan waa xizbi ee diin maaha tanna waa manhaj iyo diin waa kitaabkii ilah iyo sunadii rasuulka sidii saxaabada loo fahmo qof kastoo waxa weeyaan waddadaa saxdaa mara ayaa waxa weeyaan ka kamida axzaabta iyo jamacaadka marka la doonaa lagaa saaraya ninkii soo maray baa garanaya waxaa lagu leeyahy nidaamkii jamaacadaad ilaali weydo waa lagu tajmiidiyey tajmiidi macnaheedamaad garanaysaa maana waxaa lagaa dhigay cudwun mujamad hayru facaal maana waa lagu waa lagu qalajiyey wey macnaheedu waa lagu tajmiidiyey waxalaale wax shaqo oo shaqada xarakada kamid ood qabanaysaa ma jirto oo xarakada maas maxay qaban jirtay ma aanay dacwad ahayn iyo diin ma dacwad iyo diintii baa layga joojiyey mararka qaarkoodna waxaa lagu odhanaya hebel waa la fasmiyo jamaacada waa laga saaro ama diin baa la yska saaraa diin layskama saaro diinta qofka waxaa laga saaraa markuu la yimaado wax riddo keensanayo diinta inuu ka baxay manhaju salafna qofka la odhanayo uu ka baxay waa qof isagu iska saaro caqiide xun la yimide iyo bidac iyo muxdathaat laakiin qof la odhanayo baasha anaa ka taliyo madax kaa oo markaan doonana kugu daryo markaan doonana kaa saaraya ma jiro haddii sidaa ay noqoto salafiyadu xisbiya ayay noqonaysa wsalafiya alati nadcu naasa ilayha laysat kadalik salafiyada dadka aan ugu baaqaynaa sidaa maa war waxaan ku celcelinaynaa oo aan fii kulli darsin wa fii kulli muxaadara aan ka sheegaynaa war waajib bay idinku tahay nebi maxamed iyo saxaabadiisa inaad ku dayataan oo salafiyatu hiya kadalik salafiyadu waa intaa ninka wax intaa dhaafisan ku weydiiya ee halkaa kuu soo dhaafa kuha amiir baan kuu geenaya bayco kaa qaadaya ama xarakada kusoo biir iska ilaali kaa fa amruhu muriib arrinkiisu shaki buu leeyahy wax kale ayaa u weheliya salafiyada waxa weeyaan uu sheeganayo qaar baa ka odhanaya tacaawun miyaan loo baahnayn maxaa xisbi loo sameyn waayo dee tacaawunkiiyo xisbiyadu shardi isumaha iskuma xidhna maxaynu ka tacaawinna horta aynu qabayna inaguma dawlad baynu nahay so taa jirta ummadda u talinaysa inagu qabiilaynu nahay dad islaama sooma nihin waxaynu ka shaqa shaqadeennu waa maxay shaqadeenu ma shirkad baynuna inagu nidaam waxa weyaan dejisanayso ay ku shaqayso ducaad miyaynaan ahayn ma wax kalaynu nahay dadka diinta ugu baaqay miyaynaan ahayn addacwatu taxtaaj ilaa cilm dacwadu waxay u baahantay cilmi iyo cilmigaa dadka in la baro lagu dhex nashriyo laa taxtaaj ilaa gayri dalik wax intaa aan ahayna u baahantay ma jirto kullu waaxid ya yacmal yani min jaanibi mid walba dhinaciisa ha ka shaqeeyo yakhtub dacwadu waa maxay waa khudba waa dars waa muxaadara waxa weeyaan wacdi waa kelima fardiya qof aad ku tidhaahdo amru bimacruuf wa nahyun can munkar dacwadu waa taaliif kitaab kitaab inaad alifto dadka ad ku dhex faafiso shariid naafico dadka wax u taray inaad u sheegto alaysat dacwatu haakada dacwadu miyaana in tahay haddaad aragto nin kule waa in xizbi in la sameeyo waa lagaba maarmaan oo tacaawun baa loo baahanyay iyo ujeedada xisbiga u samaysanaya dacwad maaha waa xisbi siyaasiya wey waa nin sulda iyo kursi doon ah markaa nin kursi doonaya dawladdiibuu sii samaysanayo qorshaheedii si hadhow dhowtoole inqilaab uu sameeyo dabeetana kursiga ugu boodo ama khuruuj uu sameeyo seefta intuu qaato wuxuu layn karayo uu laayo dhiigga intuu dhex dabaasho dabeetana uu uga gudbo webigaa dhiigga xagga kursiga uga gudbo amabase inuu doorasho uu ka qayb galo ayuu dadkan u urursanaya lakiin qof dadka dacwadu ugu baaqaya laa yaxtaaj ila xizb wax allaale u xizbi uga baaya ma jirto wاlculamaa min qadiimi zamaan ila ywmina hada kanuu yadcuuna annaas ila alkhayr dadka khayrka way ugu baaqayeen ducaat ila allahi bay ahaa weligoodba culimadu haddana bal caalim xizbi sameeye adigu soo hel sheikhu islam ibnu taymiya kana daaciyata ila llah wakana lahu طulaab xizbi ma samay ibn اlqayim ibn kaثiir alama wakadalika waxa weyaan alaima almucaasiruun bal car imaan qura oo aimada mucaasiriinta kamida oo xizbi sameeye ama xizbi gala adigu keen albani xizbigaabuu kamid ahaa ibnu baas xizbigaabuu kamid ahaa ibncuthaymiin waxa weyaan maxamed aman iljami sheekh salix fawzan sheekhuna abi cabdiraxman alwaadici shaykh waxid fard waxid oo alaba alcilma lilah kama narju lahu cilmiga ilahay daraadi u dalbay keligii buu yimi beled bilaad lyaman oo uqaybsan bayna shiicati wasuufiya fadacaa ila tawxiid wasuna fanafaca allahu bidacwatihi fi lyaman wafi khaarijiha wax allaala wax xisbiya u sahayma jirto wallahi uma wallahi axzaabta o dhan haddii laysu dayay inaanay qaban fi lyaman inta uu qabtay sheekhuna abu cabdiraxman ilwaadi ma min madina wama min qarya ila wa fiihi markaz lidacwa oo talabat lcilmi ay joogaan dadka khayrka wanaaga ay ugu baaqaan wama min balad min bildan alcaalam alislami gaaliba ilا wفihi تlmid min تlaamidati ydcو الناas ilى التwxيid وilى الsuna la ilى xizbi وala ilى جamاعة وala ilى xaraka marka taas waxay noo muujinaysaa yan xizbiyadu waa mashغala dadka dacwaday ka mashquulisaa dadka waxay ka mashquulisaa cilmiga barashadiisa yani qofku yakun munshagila bاxizb bidacwati ilى اxizb ikhlaaska ayaa dadka waxa weyaan ay ka dishaa alamr macruuf nahy munkar bay ka dishaa oo qofku cid xizbiga kamidi ah, hadduu munkar sameeye kama reebayo hadduu macruuf ka tagana ugu yeedhi maayo xizbiga iyadoo waxa weeyaan la ilaalinayo yacmal fi xuduud waxa weyaan xizbi war saxaaba haddii la yidhaahdo ma khilaaf oo dhan baad diidanti meel masaaisha qaarkood la isku khilaafi kare nacam naxnu ma nunkir jamiica alkhilaaf masaaisha ijtihaadiga nas iyo daliilaale waa la isku khilaafi karaa laakin laa yajuusu an takuna alummatu an tasira alummatu bidalika axzaaba khilaafka masalo ijtihaadiga la isku khilaafay awgii ummaddu axzaab inay u noqotaa ma banaana faqad ikhtalafa صaxaabatu rasuuli illah fi kasiir min masaa'il alaxkam asharciya fahal saaruu bidalika axzaaba saxaabada rasuulku in badan oo kamida masaaisha sharciga iyo axkaamta isku khilaafeen fi الصلاة fi الصiyaam fi اlbuyuuc fi اlfaraa'id wagayri dalik lakin axzaab miyay kala noqdeen xizbi abu bakr hogaaminayo ibn cumar hogaaminayo xizbi abi hurayra xizbi abi musa alashcari حفظ ابن مسعوud حفظ iبن cabاs hal سمعta بذalika abadا ma yujid hada marka masائل waa la isku khilaafi karaa qof aad xataa isku managteed ayaa masale اجtihaadiya isku khilaafi kartaa khilaaf cilmigana kuma binaysna xizbiyadu waxay ku binaysantahay khilaaf siyaasiya ayay ku binaysantahay marka iyaakum uma iyaakum alaxzaab asiyaasiya fi lislaam waxyaabaha islaamka la hadhay ayaanay kamid tahay ee baabiiyey marka xilman u ninha ummaddu waa inay ka xorowda wey junuudka noocaasi atacasub almadhabi sida looga xoroobay waa in laga xoroobo alimtima alxizbi akriya kutubta culimadu ay ka alifeen kitaab xukmu lintima ila alfiraq waljamacat walaxzaab oo uu qoray sheekh bakr abu zayd oo kamid ahayd kibaar alculamaa wa cudw lajin adaa'ima liifta wakadalika kutubta kale ashridat lculamaa dhegeysta fataawada culimadu maxay culimadu ay ka yidhahdeen masaaisha marka ixdaruu baaraka allahu fiikum calaykum bimanhaji salafikum qala cabdullahi ibn mascuud man kana mutaasiyan falyataasa biasxaabi muxamed waa qofka cid ku dayanaya saxaabadii nebi maxamed ha ku daydo wa qala alawsaaciyu raximah llah calayka biaahaari man salaf war ummadan qeybteedii hore khayrka looga looga markhaati kacay ku dayo calayka biaahaari man salaf wa iyaka wa aaraء الrijaal calayka biaahaari salaf wain rafadaka annaas waa raadkii salafkaaga gur dadku arrintaa ha kuguba nacaan oo ha kugu diidaan oo ha kugula dagaalamaan waa ragga ra'yigooda iska ilaali diin ha ka dhigan wain zakhrafuuha laka bilqowl hadal afmiishaarnima ay ku jirtaba ha qurxiyaan ara'yu بالdين قال سفyان الثوري رحimه اللh inma الdيn باآثاr inma الdيn bاآثاr inma الdيn bاآثاar dintu waa أثr waa shay lasoo نqliyey kitaaب سuنة qال الlh qال رasuل اللh qال الصحاaبة في تفsيr hذه الآية في فهم hذa الحadيث dintu waxa weyaan rأyi maaha marka rasuulku عalيه أفضل الصلاaةu وتسليم saddexdaa qarni amaanta waa amaanaya macneheedu waa ku dayda oo iyaga raaca waana ta lagu kala baxayo nin waliba kitaab iyo suنة waa sheeganaya lakin ninka kitaabka iyo sunada u raaca sidii saxaabadii iyo ardaydii nebi maxamed u raaceen kaasun baa sax ka kale wixiis waa idicaa waa sheegash wey waa arrinta dadka kala saaraysa ee dadka waxa weeyaan u kala markhaati furaysa nacam dacwa waxa weyaan dacwat lxaq dacwa asalafiya dacwada dadka ugu baaqaysa in salafka la raaco laysa dacwa siyaasiya dacwat lkaraasi maaha dacwad kursi ku socota maqsuuduha ah, muraada waa islaaxu nnaas tacbiidhum lilahi subxaana watacala dadka in la hagaajiyo ilahay addoomo ay u noqdaan waa dacwa tamayazat bidacwati ila atawxiid wataxdiiri min ashirk dacwati ila sunati almaxda annabawiya wataxdiir min albidaci walmuxdathaat waa dacwo kaga soo cantay dacawaadka kaloo dhan inay tawxiidka maxdigaa dadka ugu baaqdo wain kaana buran qaraar ba ha noqde shirkigana dadka ay uga digta layla nahaar inay dadka sunadii rasuulka ee saafiga ahayd ugu baaqdo oo dadka ay uga digto bidcada iyo muxdathaadka iyo mukhaalafaadka diinta waxa weya lagu soo daray laysat waxa weya dacwata fitan dadka ugu baaqaysa tawraad iyo inqilaabaad iyo xuruub iyo fitan muslimiinta waxa weyan ka dhex dhaca dacwata waxa weyan asalafiya laysat xizban walaa xarakatan sidaynu sheegnay wa kulu man iftaraa calayna o qaala inakum xizb naqul low itaqi llaha fii nafsik war ka baqa la taftari calayna naxnu natabara min alxizbiya qaliiliha wa kaiiriha aahiriha bainiha saad noogu nisbaynaysa maanaa xizbi iyo xaraka iyo jamaca hadday tahay dacwa salafiya xizbi iyo xaraka ay tahay nasaluka man asasaha bal cidda asaastay sheeg waa taas ikhwaan lmuslimiin cidda asaastay waa la yaqaan waa xasan ubana tabliiq cidda asaastay waa la yaqaano waa maxamed ilyas xizbu taxriirka asaastay waa macruuf yani itixaad ninka ku asaastay waa weli nool waxay salafku ay odhan jireen bidc anigu aan ka weynahay maxaan ku falaa bidc anigu aan ka daaweynahay yana shay anigoo anigu noolay adduunyada anoo jooga diin aan ahayn maxaan ku falaa oon diin aan uga dhigta anaaba ka daaweynba siday diin igu noqon karta wax anigu aan ka daaweyn ma yumkin waa la yaqaan cidda asaastay oo macruuf iyo goorta la asaasay bal bayin lana yani qul haatu qur'aanakum in kuntum saadiqiin ma aladi asasa dacu salafiy ya asaasay dacu salafiy goormaas waxa weya la asaasay marba meel baa la isku taaraya albani baa asaasay mar muqbil baa asaasay mar rabiic baa asaasay mar maxamed amaan jaami baa asaasay wallahi inaanay asaasina iyagoon dhalan bay jirtay waa kitaabka ilayo sunada rasuulka oo sidii saxaabada loo fahmo iyagoon jirin bay jirtay addacwatu akbar min haulaai kullihim xataa waxa wayan akbar min asaxaabati kullihim saxaabadoo dhan oo aan jirin oo nebi maxamed kelidii uu yahay ayay jirtay waa waxyigaa samada ka yimi ma wax kalaa ma nidaam iyo dasaatiir iyo qawaaniin iyo manahij wadciya ayaad moodeysaa dacwa saxiixa laysat wallahi haakada marka kul waaxid waxa weyan shaki uu kaga jiro waxaan leenahay ibxas can ilxaq xaqa baad yajibu calayka an tuwaaliya ahla alxaq akar min gayri ahla alxaqa inaad muwaalaad xidhiidhin iyo jacayl iyo nusro la garab taagnaato ayaa waajib kuwa ah. waxayn ahla sunna almaxda sida ahlulbidaca mawqifkaad ka taaganta ahlusunaad ka istaagta laa yajuusu oo tiraa walaa-i lijamiici innaasi waa waaxid dadkao dhan uu isku sibaan u xidhiidhinaya haadii waa qaacida adigu aad dejisatay laysat qaacida ilaahiya walaa sunna nabawiya midnaba maaha kulu waaxid calaa xasbi sixati manhaji ayaa waxaa loo jeclaanaya loo xidhiidhinaya loogu nusraynaya xadiidkan baabkeenna wuxuu ka khuseeyaa wuxuu ka khuseeyaa rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim waxa u hi fi hada xadيiث uma ina bacdakm qowm yashhaduna wala yastashhaduna wayakununa wala yu'tamanuun waxaa markaa riwaayaatkiisa qaarkii ku timi inuu rasuulku yihi alayh afdal الsalaatu watasliim uma yajiءu min bacdihim qowm tasbiqu shahaadathm aymaanahum waaymaanhum shahaadathm waxaa iman doona dadka wanaagsan dabadood kuwo maragoodu dhaartooda uu ka dheeraynayo dhaartooduna oo macnu waa maxay laa yubaaluun shahiduu aw xalafu inay dhaartaan iyo inay markhaati furaan uma aaba yeelayaan iyadoo la yidhi markhaati noqo ayuu dhaar ka horaysiinaya maa dhaartii u fududaysanaya marka waa dad iyadoo loo baahnayn bimacnaa dhaar iska dhaaranaya maqsuudka iyo macnuhu sidaasi weyi taana waxaa ka dhalanaya de istikfaaf bismi llah ilahay magaciisi inuu fududaysto xadiidkan riwaayadiisan dambe ayaynu ku arki doona wafihi can ibn mascuudi ana nabiya sala اlahu alيh wasalam qala wuxu yihi khayr الnaas dadka waxa u khayr badan qarni kuwa waktigayga jooga uma aladina yalunahum kuwa ku xiga ayaa xagga khayriyada ku xiga uma aladina yalunahum uma yaji waxa iman doona qowmun qowm tasbiqu ay ka dheeraynayso shahaadatu axadi midkood markhaatigiisu yamiina dhaartiis wayamiinuhu shahaadatahu dhaartiisuna maragiisa ay ka dheeraynayso inaan la aamin ahayn bay garanayaan oo waa dad aan hagaagsanayn marka marka markhaati la weydiiyo dhaar bu waxa weyaan uu soo qadimaya marka yastakifu bilumuur waa iska dhaaranaya markhaatiga waa iska furaya sidaasi weyaan macnuhu marka xadiidka wuxuu tusinayna xaaraamta almusaaraca fi lxalif inuu qofku dhaarta uu ku degdego leanno taasi waxa ay daliilu tahay istikfaaf billah ilahay subxana watacala inuu yaraysanayo oo ilahay aanu weyneynahayn wadalika munaafin litawxiid taasina waa mid tawxiidka waxa weeyaan anfinaysa dhamaystirankiisa wa qaala ibraahim wuxu uhi ibraahim ibnu yaziid nakhaci kaanuu waxaa yadribuunana kuwa nagu garaaca cala shahaadati maragga iyo walcahdi ballanka wanaxnu sikaarun anagoo yaryar ana wuxuu uga jeedaa haddaanu markhaati iska furo waana edbin jire waana garaaci jireen haddii arrin aanu ognahay aanu ka markhaati fur weyno aanu qarinana waana garaaci jireen macana waalidkiiyo dadkii mas-uulka naga ah ballankana waa nagu garaaci jireen waxay odhan jireen ballan ha gelina kii aanu gallay haddii aanu oofin waaynana waa nagu garaaci jireen marka dee cahdigana waxaa soo gudagelaya manaa dhaartii baa soo gudagelaysa waxaa laga qaadanaya marka caruurta yaro in lagu tarbiyadayo cala almuxaafada cala alcahdi walyamiini washahaada oo la garaaci karo ilmaha yar min baabi tacdiib garaacista marka ujeedada laga leeyahy edbina ay tahayna toban jeedo lagama badin karo tawaalidka ilmihiisa uu garaacayo edbin ahaan iyo ta macalinku ardaygiisa oo garaacayo edbin ahaan toban jeeda lagama badin karo lagamana garaaci karo waxa weyaan wejiga iyo madax iyo almaqatil meelaha haliste qofku waxa weyaan uu dhinto qaala fiihi masaa'il alula alwasiyatu dardaaranka laynoo dardaarmay bimacna layna faray bixifdi اlaymaan dhaaraha inaynu ilaalino ay sulayman xifd lyamiin ibtidaan wa wasatan waintihaan baynu sheegnay marka horey see loo ilaalinaya haye dhaarta inaanu fara badin aye aye aye baqi laka amran nacam man yukmil nacam abduqadir hadi dakaraha awama awama samictaha <laughs> xifduhaa weli maydan sheegin wasatan intihaan aye cabdisamad sax dhaartiisi inuu ilaaliyo oo uu fuliyo ilaa meelaha shareecadu ay dadka fartay inay dhaarta buriyaan mooyaane ee burinteedu ay khayr badanta aye rashiid sax hadduu buriyona dhaartiisi inuu ku xifdiyo bilkafaara inuu ka kafaaro guto ahaniyatu alihbaar waranka lagu waramay biana alxalifa dhaartu manfaqat lisilca alaabta inay socodsiiso manxaqatu lilbaraka barakadana ay tirtirto athalithatu alwaciid shadiid waciidka adag fiiman kii loogu goodiyey laa yabiicu aan iibinahay ila biyamiini inuu dhaarto mooyaane walaa yashtari ila biyamiini waxbana aan iibsanahay inuu dhaarto mooyaane araabicatu atanbiih baraarujinta laynagu baraarujiyay cala ana demba dembigu yacdumu inuu weynaanayo maca qilat daaci qofka waxyaabaha ugu baaqaya ugu yeedhaya marka ay yar yihiin dembigu waa weynaanaya oo waxaa taa laga qaadanaya xadiidka saddexdaa qolo maxaa ciqaabkoodu u weynaaday yaani sheikh zaniga iyo caail mustakbira <clears throat> iyo ka waxa weeyaan saas kale dhaarta farabadinaya maanaa wax arrintaasi ugu baaqaya ayaan jirin ama yarba alkhamisatu damu ladina dhaleecaynta la dhaleeceeyey kuwa yaxlifuuna dhaaranaya walaa yustaxlafuuna iyadoon la dhaarsan ayay iska dhaaranayaan asaadidatu sanaahu sala allahu alay wasalam amaantu amaanay rasuulku cala alquruuni halaaa saddexda qarni aw ilarbaca ama afarta saa saxiixana waa saddex xun oo riwaayaad fara badan baa soo arooray oo saddex qarni uu sheegaya biduuni shakin iyadoo shaki waxa weyaan aanu ku jirin riwaayaadkaasoo qaarkood fi saxiixi muslim ay ku qorayiin wadikru ma iyo shaygii sheegitiisa yaxdutu bacdahum iyaga dabadood soo darinaya oo ay kamid tahay waxa weeyaan eh, dhaarta iyo markhaatiga la iska furayo iyadoo aan looga baahnayn nacam asaabicatu damu ladina dhaleecinta la dhaleeco kuwa yashhaduuna markhaati furay walaa yustashhaduun iyadoo aan laba weydiisan marka xadiidu khaalid ibnu zayd aljuhani iyo xadiidkan nooc min atacaarud baa ka dhexeeya xadiidkaasina wuxuu tilmaamay khayru shuhadaa inuu yahay aladi yashhad yani qabla an yustashhad ka markhaatiga furaya intaan laba weydiisanba xadiidkana waa dhaleecaynaya sida marka yaxya ibnu saciid iyo imaamu malik oo rawaada xadiidka kamida ah ay ku jamciyeen baana ugu fiican oo in la yidhaahdo macanaa kaa lagu ammaanay maragga uu furayo iyadoo la weydiisanba waxaa looga jeedaa waa qofka xaq lumaya buu arkaa oo isagu markhaati uu ka ahaa markaa xaqaasi si aanu qofka uga lumin ayuu u markhaati furaya isagoo qofkaasi aan weydiisanba waayo qofkaasi maba ogaba inuu arrintaa markhaati uu ka ahaa xadiidkana waxaa lagu xambaaraya yani maraga on looma baahnayn eh, wax allaale wax looga baahaya ma jirto qofkan qofki waxa laga bayiniya caddeyn inuu haystaba haddana waa u markhaati furaya macaani kaloo lagu jamciyena waa jirtaa oo la yihi waxaa looga jeedaa qofkaa markhaati furaya xaquuqul aadamiyiin loogama jeeda xaqullahi baa looga jeeda oo xaqullahi waa inaad markhaati ka noqoto cidiba yaana kugu odhanin marag noo furbe xadiidkana waxaa loo jeeda xuquuqulaadamiyiin sidaana waa la yihi toorasa ayaa xoog badan athaaminatu kowni salaf salafku ahaanshaha yadribuuna kuwa garaaca asigaara caruurta yaryar cala shahaadati ku garaaca maragii iyo walcahdi ballankii marka halka ayaa insha allah darsigu inoo joogi doonaa maanta intaa in badan ma wadi karo inta baaba inoo hadhay insha allah galabtaynu dhamaynayna waa salaatu lcasr a ciddii meel fog ka timina masaajidka iska joogto maadaama ay rabadaan tahay ciddii waxa weyaan meel dhow ka timina waxaan filayaa inay day tagto iska soo noqon karto insha allahu tacaala maadaama aynaan hubin beritoole inay rabadaan tahay iyo inay ciid noqon doonto oo maanta ay tahay sagaal iyo labaatankii ramadaan dhowrkaa baaba inoo haray insha allah galabta ayaanu gacan marin doonaa wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sal allahu cala nabiyina maxamed haddii waxa weeyaan ay rabadaan soddon noqota oo jimcuu rabadaan u noqdana waxaynu waktiga kaga faaideysan doonaa ana su-aalahan faraha badan ee gaar ahaan ku saabsan masaaishan tawxiidka aynu ka hadlayno ayaa insha allahu tacaala aynu bal wixii ilahay naga garansiiyey aynu ka hadli doonaa ah, su-aashan oo soomka ku saabsan aan filayn niqaamku niqaabku talow miyaa waajib ba inay saa tahay baan filayaa waa masalo fiqi o ahlucilmigu ay isku khilaafeen sida raajixaana niqaabka dumarka waajibkuma aha lakin inay xidhaan ayaa afdala oo u wanaagsan oo waxa weeyaan shay sunno lagu tilmaami karaa ah lakin waajibkuma aha gabadha wejigeeda iyo labadeeda gacmood inta hore labada kaf cawra maaha gabadha uurkale iyo ta ilmaha nuujinaysa hadday iska bixiyaan fidyada miyay qalaynayaan soonka mar kale haddii gabadha uur kale ama ta nuujinaysaa nafteeda ay u baqdo ama ilmaheeda waxaa loo ruqseeyey inay afurto intaa kadib maxaa waajib ku ah waxaa waajib ku ah fidye qura fidyadana waxaa looga jeeda an itcaamu miskiin maalin kastoo ay afurtay waxa ay bedelkeeda bixinaysaa inay hal miskiin ay quudiso wax qadaayana laguma leh qowlkaasina waa qowlka qura saxaabada ka ansaxay cabdillahi bn cumar iyo cabdillahi bn cabaas inaan qala lagu lahayn ee fidye un lagu leeyahay ayaa ay fatwoon jireen cid saxaabada kamida oo khilaaftay oo la og yahayna ma jirto markaa qowlkaa ayaa aqwaasha faraha badan masalada ku jirta ugu saxiixsan qowlka ugu daciifsanna waa qowlka odhanaya tajmac bayna alfidyati waalqada fidyana way bixinaysaa haddana way qalaynaysaa lanu laysa min qawaacid ashariica laysa min alqawaacid almacrufa fi sharc aljamcu bayna albedel walmubedel minhu qawaacidda shareecada lagu yaqaano kamid ma aha shaygii iyo bedelkiisa in la kulmiyo sida in la kulmiyo weyso iyo gebagabaysi marka soomkii ayaa bedela fidyadu ay ka tahay marka in la dhaha soomkiina waa lala imanaya qadaa baa lala imanaya fidyana waa la bixinaya bedelkii mubedelminug baa la kulminaya qawaacidda shareecada bay taasi khilaafsanta sheekh bal ka waran haddaan isku sawiro mobilka miyuu soo hoosgelayaa taswiirtii sharcigu nahiyey waxaan moodaya shalay inaynu ka hadalnay ama mobil isku sawir ama waxa weeyaan kamarad isku sawir ama qofba intuu sidaa kuu eego mid artisi ha ku sawiro sawir waa sawir xukunkiisana waad maqashay aaladuna waa isbedbedeleysa hadee mobilkan laisku sawiraya ama beri oo inagu aynu soo gaadhnay muu jirin haddana maanta waa kaa jira waxaana laga yaabaa aalaadkan inay isbedelaan oo kuwo kale ay yimaadaan markaa sida dilku uu xaaraan u yahay aalada wax lagu dilayaa noocay dooneysaba ha noqotee ayaa sawirkuna xaaraan u yahay aalada wax lagu sawirayaa noocay dooneysaba ha noqote ka idhaahdo ka waran ilaahay subxaana watacaala markuu dilka xaaraantimeeyey wuxuu dilku xaaraan noqonaya marka wax lagu dilo aalaadkii jiray waktigii rasuulka oo saaf iyo waran iyo leed iyo budh iyo dhagax iyo lakin haddaan baaskuolad ku dilaanu aayaddaa soo geli maayo waayo dee wa maaha waxa weeyaan tani qatli maaha o qatli waxaa la odhanaya un intii berigaa jirtay beri berigaa wixii wax lagu dili jiray haddii wax lagu dilo ba qatl la odhanaya sidaasuu ka dhigaya ninka odhanaya anigu haddaan wax ku sawiro waktigii rasuulka waxaan jirin kaygu sawir noqon maayo marka dadkana laaya waxaad tidhaahdaa arrintaydu aniga dil noqon mayso maadaama qalabkii berigaa hore wax lagu dili jiray aada soo degtay aan waxba ku dilahay qalabku noocu doonayaba ha noqdee xaqiiqada ficilka aad samayso waa kii xaaraanta hanuuyi Eh, sidoo kale haddii uu qof yidhaahdo waxaan rabaa inaan arko muuqaalkaaga isoo gal internetka miyay bannaan tahay taas waa waxa loo yaqaano waxaa loo yaqaano albath lmubaashir baahinta tooska wey oo qofkii aan sawir laga reebahayn tusaala imika halkan aan fadhiyaa darsigan oo kale ayaa inta halkan aan fadhiyo sawir baa ihaya wuu gudbinayaa bis wuu lalinaya soo codkaba kani wuu gudbinayo laakiin sawir saabit oo meel ku dhega oo canjalan lagu xifdiyo ama c d noqon maayo khalaas markaasi kamarada lagaa jeediyo halkaasi ay arrintaasi ay ku dhamaata albas mubashir ba la ka internetk sheegaysana waa noocaas oo kale ka isaga sawir laguma tilmaami karo albas mubashir waxa uu lamid yahay muraayada ayuu lamid yahay waxay ka dhigantay tahay qofkiiba muraayad lagu qabtay waxa weeyaan muraayadii ka dhex muuqda muraayada marka laga qaado ama laga sii jeediyo qofka sawirkiis muraayada miyuu ku hadhaya ku hadhi maayo khalaas sidaas oo kale weyaan tana kamarada intaa lagu hayo wey marka laga sii jeediyana wax sawiro haba yaraatee ka hadhay ma jiro sawirka laga hadlaya waa sawirkan saabitkaa wey bacda waxa weyaan taswiir taswiirta dabadeed baaqi ahaanaya iyadoo kamaradii laga sii jeediyey iyadoo meshii laga kacay iyadoo kii wax sawiriya ay kala tegeen lakin albas mubashirkaas waxyaaba kala da inay raacaan oo muxaram ligayrihi ka dhiga mooyaane sidiisa isagu sawir umahase raajixa <clears throat> haddii la safgaray sawir buu noqonaya haddii la safgaray waa sawir duni shaki caleyh sunaha casar ka horeeya ma muakad ba mise kolkaan doono ayaan tukan mise waa daciif suno raatiba ma jiro casar ka horeeya lakin salaada casar horteed waad sunaysan karta rasuulku aleyh afdal salaatu watasliim wuxuu yihi bayna kuli aadaneyn salaa laba aadaano kasta salaad ba udhaxaysa labada aadaanna waxaa looga jeedaa aadaanka iyo iqaamada mar kastoo la eedaamo inta aadaanka iyo iqaamada udhaxaysa waad ka sumaysan karta ama raatib ha noqoto ama suno kale waxaweyaan ha noqotee nacam casarka sunaha ka horeeyana si gaaru rasuulku u dhiiri geliyey oo rasuulku aleyh afdal salaatu watasliim wuxu uhi raxima allahu imraan salla qabla alcasri arbacaa ilaahay ha u naxariisto qof salaada casar horteed afar ragcadood oo sunaa tukaday waxaan la noolahay walaashay oo aan tukan salaadan waan u sheegay ma tukanayso meel kaloo aan tagaana ma jirta waalidkeyna waa dhintay <clears throat> maxaan sameeya haddaad u sheegto aduu waajibkii ku saaraa waad gudatay hakana daalina weli u sheeg oo ku celceli la noolaashaha ad la nooshahayna de adiga dembi kugumaha hataa haddii la xukumay inay kaafiro tahay kamaa calayki xaraj wax dembi macnaa dushaada ma aha haddaad la noolaato qofka noocaasi ado wanaagga u sheegay haddaad meelaad kaga maarmi kartaa uu jiro qof kolle waa jaliis suwa nala fadhiista xun weyaan qofkaas inaad iskaga tagto ayaa fiican haddaad meel dad ka fiican oo ahlulkhayr oo ahlu taaca aad heli lakin haddaanad helayn ku dambaabi maysa wuxuu leeyahay nacam inan aan dhalay iyo caruurteedii iyo ninkeedii oo macaan hayo iyo sideed caruura fidraduna igaga baxaysaa nacam haddaa macnaa siya zakatulfidridii nacam ha waa kaaga baxaysaa inantaadu mar haddii ay nin leedahay nafaqadeeda iyo diilkeedu adiga kuguma waajibin mar haddaanay nafaqadeedu kugu waajibinna sakadaadu ta xoolaha iyo sakaatulfidrida labadaba waad siin karta wax dhiba ma laha bal iyaga ayaaba u mudanba inaad siiso oo marna waxay noqonaysaa qaraabadaadi ood xidhiidhisay marna seke iyo sadaqa aada la baxday ayay noqonaysaa mar walbana sakadaada waxa u mudan ta waxa weeyaan xoolahaaga aad ka bixinaysid iyo tanaajirkaaga ka bixinaysidba cidda xaalkaaga ka warhaysa ee xoolaha soo eegeysa xoolaha aad haysid ilaa lamihi wax kaa siiyo ciddaasaa sakadaada u mudan wallahu aclam